laakiin muwariq alcijli <clears throat> can anasin radi allahu tacaala canhu qaal saxaabiga wuxuu yidhi kunna maca anabiyi nabigaanu la soconnay sala allahu calayh waali wasalam fi safari socdaal safar baa nabiga la soconnay fa minaa waxaa naga mid ahaa alsaa'imu nin soomay safarka ku soomay wa minaa waxaa naga tirsanaa almuftiru nin afuray oo markaa aan soomin qaala saxaabigu wuxuu ihi fanazalnaa waxaanu degnay manzilan boos baan degnay meel baannu ku furannay safarkii fii yowmin maalin gudihi xaarin kulul oo aad i qoraxdu u kulushahay akarunaa kaannaga ugu badan dillan xagga hooska saaxibulkisaa'i ninkii busta helay ama maruu dallaalimaysta helay wey yacnii dallad ma wadanno oo maryo ma wadanno oo teendhooyin ma wadanno weeye midka noogu hoos weyn waa ninka dallaalimaystay bustu u ama go watay aarunaa dilan midka noogu hoos weyn wuxuu ahaa saaxibulkisaa'i gu'iisii nin dalaalimaysta wa minaa waxaa naga mid ahaa man duul yataqi iskaga ilaalinaya ashamsa qoraxda iyo cadceedda iyo milicda biyadii gacanta iskaga dhigaay in gacantiisa harsanhaya baa naga midoo gacanta taaged gacmaba kaa acli ah laakiin saxaabigu wuxuu rabaa inuu kuu sheego dhibkii meeshaa ka jiray qaala saxaabigu wuxuu idhi fasaqata waxaa dhacay oo waxba qabsan waayey assuwaamu nimankii soomanaa jamcu saa'imin nimankii soomanaa ayaa daatay oo awrtii intay heryada ka dhigaan foofin waaye ama soo waraabin waaye raashiinkii karsan waaye wa qaama almuftiruuna kuwii afuraabaa istaagay fa darabuu waxay dhiseen alabniyata teendhooyinkii fadarabuu waxay garaaceen oy taageen alabniya teendhooyinkii baa loo jeedaa wixii un markaa teendho aan wadanay ayay markaa dhiseen wasaqow waxay soo waraabsheen oy arooriyeen alrikaaba geeli gaadiidka ahaa awrti gaadiidka ahidii geelina way aroorsheenoo way soo waraabiyeen idan hawshiyaa qabtay nimankii afuraaba hawshii qabtay baabu ajri اlmuftiri fi الsafari ida tawala اlcamala waad u jeedaan faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alيh wasalam rasuulka ilah baa wuxuu yidhi dahaba way la tageen almuftiruuna kuwii afuraa alyowma maanta biاljri ajirka iyagaa qaatay soonkiinnii waxaa ka ajir batay nimankii afuuraabaa ka ajir batay maxaa yeelay ayagaa idiin khidmeeyey ayagaa idin adeegay awrti iyo majaaninta ayagaa soo waraabiyey ayagaa foofiyey oo meelaha ku soo seetayey kusoo dabray idinku marka waa daadateen dahaba almuftiruuna kuwa afura way la tageen alyawma maanta biljri ajr bay la dhaqaaqeen waxadaana abu kurayb marka ninka sooman inta badan ee la socda dadaan soo dadka aan somanin buu inta badan culaab ku noqdaayo culays waa sida hadda muuqata w waxadaana abu quraybin muxamed ibn اlcalaa xadaana xafs yacni ibn khiyaaث can caasim ibn sulaymaan alaxwal horana caasim baa la soo yidhi hadda laakiin laqabkiisii baa loogu daray can muwariq اlcijli can anasin radi allahu tacaala canhum ujeeddada uu rabana imaamku waxaa weeye inuu kuu sheego xafs ibnu khiyaaث inuu mutaabacaynayo wadaadkii hore ahaa abu mucaawiya adr mxamed bn khaasim can anas bn maalik radi allahu tacala canhu qaal kaana rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali waslm fii safarin rasuulki ilaahay baa socdaal iyo safar ku jiray fasaama bacdun ay bacdu asxaabi baa soomay asxaabadii barhkood baa soomay wa aftara bacdun barhna waa afureen fataxazama waxaa guntigan meesha iskaga dhigay almuftiruna wa camilu waana shaqeeyeen yuqaalu taxazama الrajulu ida shada wasatahu biاlxabl liyaqwa cala alcamal taxazama inagu waa naqaana hebel baa guntiga neysha iskaga dhiga iyo hebel baa si fiican u xanjeerta iyo hebel baa guntiga fuulinka geysta iyo hebel baa guntiga isku niidhiya iyo howlaha waa kinaaya waxaa laga kinaayoonaya ama la sarbeebayaa inuu ninkaa shaqada u diyaargaroobay si fiicanna uu rabo hawsha inuu qabto fataxazama dhexda waxaa xidhay almuftiruuna kuwii afuraabaa dhexda xidhay wa camiluu waana shaqeeyeenoo shaqadii loo baahnaabay qabteenee musaafir uu qabsan lahaa haddii raashin la karinayo haddii teendhooyin la dhisahayo haddii geed la dallaalimaysanayo haddii gaadiidkii la foofinayo ama la aroorinayo wadacufa waxaa taagda ama tabar darreeyey assuwaamu nimankii soomanaa can bacdi alcamali hawshii safarka barhkeed bay ka tabar darreeyeen way awoodi waayeen faqaala fii dalika arrinkaa nabigu wuxuu ka yidhi calayhi salaatu wasalaam dahaba almuftiruuna kuwii afuraa baa la tegay alyowma maanta biljri ajirkii bay la tageen oo ay qaateen idan marka muslimiinta in loo khidmayo loo adeego eed wada socotaan ama kuwa xadarka kuula jooga ajirka ku jiraad garanaysa fadliga ku jira ruux muslim inaad u adeegtood caawis adoo dan kale aan ka lahayn qadarin aad qadarinayso walaal muslim inuu kuu yahay inuu waayeel yahay inuu ka weyn yahay inuu walaalka yahay in uu macallinkaadii yahay dantaadoona marka adugu u xurmee adoon dan kale ka lahaynoo doon ah adeega walaalka muslimka loo adeegaya ajirka ku jira ayuu nabigu meeshaa ku tilmaamay ilaa uu yidhi nimankii soomanaa maanta waxaa ka ajir nimankii aan soomanay xadaana muxamed bnu xaatimin qaala xadaana cabduraxmaan bnu hadiy can mucaawiya bni saalix ibni xudayr alxadrami can rabiica bni yaziid alqasiir ninkii la odhan jiray weeye rabiica bnu yaziid qaala wuxuu uhi wadaadka xadaanii qasacatu bnu yaxya idan markuu xadiidkii anas duruqdiisii sheegaybu wuxuu rabaa in makhraati u keeno shaahid baabka qaala wuxuu uhi ninka qazaca ibnu yaxya ataytu abaa saciidin alkhudriyaan u tegey radi allahu tacaala canhu wa huwa makhuurun calayhi asagoo la dul dhooban yahay wahuwa makhuurun calayh ruuxa marka lagu xoomo ee laiskugu yimaade ninka odayga ninka culummada su-aal la weydiinayo ama la toynayo wax la waraysanayo la durgabrado ayaa makhuurun calayh inta laga wadaa wahuwa abu saciid oo makhuurun calayh la dul dhooban yahay korkiisa dad badan ay taagan yihiin falama tafaraqa annaasu dadku markay ka kala yaaceen canhu xaggiisa ka kala tageen falama tafaraqa annaasu dadku markay ka kala tageen canhu can abi saciid qultu waxaan ku idhi abu saciid innii anugu laa as'aluka ku weyddiin maayo camaa yas'aluka waxay ku weyddiinhayaan canhu xaggiisa haaulaa'i nimanka hadda kaa dareeray dadkaa kaa dareeray kaa kala tegay waxyaabahay ku weyddiinayaan anugu ku weyddiin maayo su'aalan laakiin muhiim anugu ku weyddiinaya yacni wuxuu meeshaa tilmaamayaa dadkaasi wax badanoon loo baahnayn ama iska maalaayacni ah ama su'aalo la fahmi karo iska mashhuura bay ku weyddiiyeen laakiin culus baan qaal wuxuu yidhi wadaadkii qazacaaha ibnu yaxya sa'altu abi saciid waxaan weydiiyey can sawmi fi safar sa'altuhu can isawmi fi safar in ruuxa musaafirkaee socdaalka ah ee inuu soomi karaan weydiiya faqaala abu saciid wuxuu yidhi fii jawaabihi wuxuu ka yidhi saafarnaa maca rasuuli illaahi sal allahu alيh wali salam rasuulka ilah baanu la safaray ilaa makata makaan oo la safaray wanaxnu siyaamun annagoo sooman baan subanaha la safaray fanazlnaa manzilan meel baanu ku furannay faqaala rasuullah rasuulka ilah ba wuxuu yidhi inakum idinku muslimiinay danowtum min caduwikum cadowgiinimaad u dhowaateen waa duulaankii makawadfatxu maka weeye hadda cadowgiinimaad u dhowaateeno waa inaga maka ku dhow xusfaan baynu maraynaa waalfitru afurkaana aqwa lakum idin xoog badan inaad afurtaan ayaa idin xoog badanoo si fiican uga qayb qadaan halgankiiniiyo jihaadkiini inaad ragga iska dhicisaanoo cadowga aad wiiqdaan fa kaanat arrinkaa wuxuu ahaa ruksatan ruksuu ahaa ruksuu ahaayo bandhig buu ahaa u jeedaa ruksatan ay caradan cardi buu nabiguuse waa noo bandhigay war cadowg u dhowdihiin waadna sooman safarna waa inaad afurtaan ayaa idin fiican nabigu ma amrin markaas ma amrin waa bandhig hebelo waa yar cajisan tahay maad iska joogtay adoo ruux yidhi wy xagga naadhayn hadh aan dhihin intuu nabigu intaa yidhi kadib fa minaa naga mid ahaa man saama nin soonkii watay istamara calaa sowmihi wmina man aftara qolya afuro ruksada qaatoo nabiga bandhigiisa talidiisa qaatay baa jira uma nazlna manzilan aakhara waanu daldalannayo haddana meel kaleaanu ku furannay faqaala wuxuu nabigu markaa dambe inakum idinku musabixu caduwikum cadowgiinnaad aroorta weeranaysaan cadowgiinnaad ku hiraabanaysaan kuwaa bariisanaysa aroor ayuu nabigu cadowgiisa weerari jiray inta badan haddii kale bacduhur iyo galab iyo casarada waana sida wanaagsan hadday markn xaalad milatari keento hadlay duhra la isgalo ama bar la isgalo waa meesheeda ayib taad waxay u khuduucaysaa ninka uun ciidanka hogaaminaya iyo cadowga degnaansihiisa ayay u khuduucaysaa inakum idinku usabbixuu caduwikum cadowgiinad kuwaa bariisanaysaan waalfitru afurkana aqwaa lakum idiin xoog badane fa aftiruu afura amar way markaa iyada saxaabadu fahamkooda u fiirso waa faqiih ah, abu saciid wa kaanat casmatan ay fariidatan markaa iyada ah maxay ahayd ruqso iyo bandhig qaraa'intay siyaaqay ka fahmay hadalka iyo qaabkuu yahay haddana muxuu yidhi waa amar marka faaftiru lanna amarku cinda asaxaaba wujuub buu faa'iideeya ilaa bisaarifin faafiruu nabigu yidhi wakaanad markaa dambe waxay noqotay casmatan ay xatman ay amran laaziman shay go-on cazima alcazaa faaftarna waanu afuray fa mina man saama wa mina man aftara ma jirto dambe uma qaala wuxuu yidhi saxaabigii abu saciid ahaa laqad ra'aytunaa waxaanu is aragnay haddaannu saxaabada qayb ka mida nahay nasuumu annagoo soomayn maca rasuulilah rasuulka ilahi la jirankiisa bacda dalika fi safar annagoo nebi oo barkanna uu soomayo ayaanu is aragn waa safarihii dambe tabuuka iyo ama dagaallo kale iyo oo ramadaan aan ku beegmin wey innaga soo sheegnay cinda ahlilcilmi safar ramadaan nabigu laba gooran buu safray yowma badrin yowma fatxi makka safarihii dambe marka kala wey ama safar xaj ha noqdo ama safar jihaad oo kale ha noqdo oo marka aan ku beegmin ramadaan buu saxaabigu u jeedaa qadiyadda marka waad u jeedaan xadiidkan qaybtan dambe marka faafturuudaas qolihii qabay in aan la soomi karin ramadaan safar gudihii adiladay ku dhagaan buu ka mid yahay jumhuurtuna way ka mar haddii cadow la weerarayana in ruuxa musaafirka uu sumana waa bannaanayd inuu iska afurna waa bannaanayd cadowga iska dhicintiin sidaa marka laisu dhowaado ama lasdul fadhiistana waa fardocayn hadduu shay bannaan ama sunna a dhaawacayo waajibkii ama dayacayana in laga tabaga waajibaba marka limaslaxat aljihaad ayuu wujuubku ka yimide safar ahaanta ma aha waxaa la isamray in la afuro qaabkaasay uga jawaabaya baabu takyiiri fi sawmi wاlfitri fi الsafar wuxuu baab yahay dooransiinta laysdooransiiyey in la somo ama la afuro safarka baabu takhyiiri isdooransiinta uu baab yahay fi الsawmi ay fi الsiyaami wاlfitri wاliftaari fi الsafar haddaad musaafir tahay inaad soonto iyo inaad afurtaba inaad u door leedahay xadaثna qutaybaة bnu saciid axaadiitan o dhan inuu israaciyo hal baab ka dhiga ayaa ku fiican sida qortuba u yeelay mararka qaarkood nawowi taraajimtiisu aad bay aaadiia u kala goynaya xadana qutaybaة bnu saciidin qaala xadaana layt bnu sacd can hishaam ibni curwa bni zubayr can abiihi muslim xadiiku hadda ku bilaabi doon waa adiiu caaisha ariiq dambo marka hishaam la khilaafsan yahay iyuu gadaal ka keeni doona min baabi ashawaahid wاlmutaabacaat laakiin xadiidku xujiye ahaan u keenay waa xadiidkan caaishow ee ku saabsan qisadii cafwan xamza bn camr alslami marka si fiican u fiiriya khilaafku saad u garataan meeshuu ku jiro can hishaam bni curwata can abi curwata bni zubayr waa hishaam bni curwa aabbihi curwa xadiidka ka qaadanaya can caaisha radi allahu tacaala canha annahaa qaalad waxay tidhi hooyadee sa'ala xamsatu bnu camrin alslamiyu saxaabigaas xamsa bni camr layahay reer bani aslam ahaa ayaa weydiiyey rasuul allahi rasuulka ilaahi buu weydiiyey sala allahu calayh waali wasalam can isiyaami can xukmi siyaam soomka xukunkiisu weydiiy fi safari socdaal gudihii la soomo faqaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam in shita fa sum haddaad doonto soon wain shita fa aftir haddaad doontana iska afur idan soonkaa marka hadda inuu ramadaan yahay lama sheegine waxaa uun loo jeedaa soomamkii kale unbaa lagu xambaaraya safar ramadaan in la soomo saasay ku leeyihiin riwaayaadka sheegay inuu xataa weydiiyey weydiiyey ramadaanna dacfi baa ku jiray leeyihi وxadثna أbu الربيع الزهراني واسمه سليمان بن داود xadثna حmاad وهو بن زيد بن درهم البصري xadثna هiشام بن curوة عن أbي curوة بن زبير wuxuu rabaa marka xamaad بن زayd inuu mutaabacayn wadaadkii ahaa layث بن سacد الفقيه can caaisha radi allahu tacaala canha ana xamzata bna camrin alslamiya radi allahu tacaala canhu sa'la rasuul allah rasuulka ilaahay buu weydiiyey faqaala wuxuu idhi fii su'aalihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow innii anugu rajulun baan ahay asrudu asawma soomkaan taxaa sardigu asalkiisu waa annadmu shayga la isdabageliyo ee la isfangeliya sardiga la yidhaahdaa innii anugu rajulun bana asrudu taxa ama dilaandile ama isdabadhiga asawma soomka qolyana ka fahmeen sardiga inuu yahay sawmu dahr sanadku dhan baan soomaa saa sax ma ah maxaa yeele riwaayadka iyagaa isfasiraya soomkaan badiya unbuu ka waday saxaabigu soomkaan badiya oo sunan buu aad u jiray afa asuumu fi safari maxaa yeele wuxuu ah ka shaqaysta gaadiidka hadii kor safro oo dadkan ee xoolaha kaxeeya ama gaadiidka kaxeeya ee waddamaha u kala safra awr iyo baqle iyo dameero kiro uu lahaa uu kireeyo oo uu kaxeeyo marka maanta wuxuu joogaa gaarisa beri nairobi beri dama bambaaso saasuu u wareegi jiray sida qolyaha taraagga saaran ama maraakiibta wade ee naakhodayaasha ah iyo kabtanaha ama kuwan duuliyaasha ee diyaaradda aan ka degayn bil dhan ama laba bilood baa laga ama sanadka in la fasaxo waxyar inta kalena uu safran ku jiro saasoo kale u ahaa saxaabigu marka uu safar badnaa wuuna soon jeclaa soonka sunnada inuu soom afa asuumu fi safari nabi allow maku soomaa safarka maku soomi karaa qaala nabi wuxuu ihi sum in shita wa aftir in shita soon haddaad doonto haddaad doontaan iska afur وxadaثnaahu yaحya bnu yaحya abu bakr naysaburi qaala أhbarna abu mucaawiyaةa ضr mxamed bn khaasim can hishaam bni curwata bhada isnaad hishaam bni curwa can abi curwa can caaisha xadiidka ay sheegtay ee xadiidka ku saabsanaa qisadii xamsa bni camr alslami bihada isnaadi buu ku wariyey abu mucaawiya xadiidka can hishaam kaga wariyey mila xadiii xamaad bni zayd oo maxaa ku jira inii rajulun baan ahay asrudu taxa ama isdabageli ama badiya asowma soomka badiya nawowi lafdu sardigaas wuxuu ka fahmay in sowmu dahri uu yahay inuu bannaan yahay oo xujaysta marka laakiin lafdu sardi waa mukhtalafun fiihi waana riwaaya bilmacna inuu yahaybaa yaa dhici karta waadna arki doontaan xadaana abu bakr bn shaybata midda kale wuxuu noqdaa in la taxuu noqdaa qasab marka tax ama bil tax ama laba biloo tax inuu badan yar yahay farqi ma laha qaala cafwan xadaana abu bakr bn shaybata abu quraybin qaala xadaana numayr cabdullahi bn numayr labada imaam oo labada shuyuukhi labadii sheekh eh, muslim ahaa ibn umer ba xadiid wada qaateen oo cabdulaahi ah cabdulaahi maxaa yeel ibn cabdillahi ibn umer asagu waa sheekhiisiiba wa qaala abubakr abubakr ibn abi shayba asagu sanad labaad sheego wuxuu yidhi xadaana cabduraxiim ibnu sulaymaan cabdiraxiim ibnu sulaymaan almarwasi ayuu asagu ku daray kilaahumaa cabdiraxiim iyo ibnu umayr kilaahumaa waa ibn umayr iyo iyo cabduraxiim ibnu sulaymaan can hishaam bni curwatay ka qaateen labadooduba bihadalisna sanadka hadda soo marayseenu curwa can caaisha can rasul sal slm anna xamzata qaala wuxuu yihi innii rajulun baana nabi allow asuumu sooma somaarogta asrudu meesha waa ka baxday asuumu waan soomaa oo soonkaan badiyaa afa asuumu fi safar socdaal iyo safar ma ku soomi kara nabi allow idan markuu wariiqiisa ugu xoog badnaaye min ariiqi hishaam bni curwata can abiihi curwa can caaisha ahaa uu bilaabay iyo wuxuu keenay xadii min baabi shaahid u keenay mutaabacana dhan ka noqon karaba marka la fiiriyo oo asaguna curwo marahaya curwo marahaya marka wuxuu rabaa muslim inuu ku yidhaahdo hishaam bni curwata waa la khilaafayoo niman baa khilaafay haddaba waa inaga soo marray qaacida muslim markuu asaaniid isku mid ah isku duruqdhow ama isku alfaad uu jamciyo uruqdiisa wuxuu ku bilaabaa asaxu uruqi wa aqwaaha yuqadimu alasaxa faalasax hadihi caadatu muslim ilaa naadira saasuu marka hadda kaga tegay midda ayadaa waxadaanii abu aahir axmed ibni camrin baa xadiidka ii kale wa haaruun ibnu saciid alayliyu qaala haaruun asagu wuxuu hi fii riwaayati xadaanaa qaal abuaahir abaran wahb abuaahir ahbarnaba inta badan isticmaala asago xadiidka cabdulah ibn wahb ay ka warinhayaan labadan sheekhna haaruun iyo abuaahirba fii muwaaihi wa fii jaamicihi buu ku jiraa muwa ibn wahab raqamka iyo jaamic ibn wahbo mabuuca isaguna ku jira xadiidka quligii saasuu u wariya ahbarnii camr ibn xaari ibn yacquub almisri can abi اlswad wasmuhu muxamed cabdiraxmaan ibn nawfal yatiimu curwa la yidhaahdayo nimuu curwa soo koriyo wey can curwata bni zubayr marka abulswad baa khilaafay waad u jeedaan abulswad maxamed cabdiraxmaan annawfali baa wuxuu khilaafsany nawfal wuxuu khilaafay hishaam bni curwata can curwata bni zubayr fi lisnaad buu ku can abi muraawixin wuxuu geliyey marka bayna xadiidka wuxuu ka dhigay min xadiidi xamsu ka dhigay abulaswad xadiidii xamsu ka dhigay caaisha meesha waa ka saaray curatu zubayr iyo xamse dhexdoodana abu muraaxu buu geliyey can abi muraawixin wasmuhu sacd sacd baa le magaciisa wadaadka muraawixa can xamza bni camr alaslami radi allahu tacaala annahu qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ajidu bi quwatan awood baan dareemayaa ajidu quwatan bi awood inaan leeahay cala siyaami soomka inaan awoodi karaan dareemaya fi sabri socdaalka aan ku soomo ajidu biquwa dadku waan ka duwanahay weeye <clears throat> quwa cala siyaam fi sabri socdaalka inaan ku sooma ayaan awood inaan u laya dareemayaa fahal calaya junaaxun wax dembi ah may soo ama dusheeda ma yahay haddaan ku soomo safar faqaala rasuul اllahi sal ly slam rasuulka wuxuu yidhi hiya khaslada afuritaanka in la afura ah ruksatu min allaahi waa rugso xagga rabbi ka timid ilaahay fudaynuu idiin fudeeyo weeye faman akhada biha ruksada ninkii qaata fa xasanun waa wanaagsan yahay ama si wanaagsan buu yeelay ama akhdigaa wanaagsan falahdu xasanu waman axabba ninkii jeclaada an yasuma inuu soomana falaa junaaxa calayhi dembi ma saaro ninkii soonka safarka ku sooma dembi ma saaro soominna si wanaagsan buu yeelay qaal haarun asagu wuxuu ihi i xadiii haarun msacid alayli asagu wuxuu markuu warinaya hiya ruksatun buu ku gaabsaday walam yadkur ma sheegi min allahi ma dhihin intaasuu kala duwaya labada sheekh lafdigoodu kala duwaya hiya ruksatun faman akhada biha faxasan waman axaba an yasuma falaa junac calayhi buu yidhi ee min allahi asagoo kuma darin buu yuu rabaa inuu ku yidhaahdo xadii labaad ayuu sheegaya marka xadiikan dambe min baab shawaahid buu u keenay kan dambe hadda aan haynay xadiidka camr xamd bn camr alslami ma aha usuusha almuctamada fi saxiixi muslim xadiidka caaisha asal ah xadiidkan waa min baab shawaahid buu ku keenaa wayuqtafaru fi shawaahidi maa laa yuqtafaru fi lusuul sidaa darteed riwaayada hishaam bni curwa can abiihi ayaa muctamada agtiisa inta muslim xadiidkan dambena wuxuu keenay ka shaahidin ka shaahidinbu u keenay xataa waxaa dhici karta inuu tacliil u keenayo uu rabo inuu yidhaahdo labadaan dambe waa macluul waa dhici karta laakiin sidaa inuu kashaahidin ku daynayna xadiidka marka waxaa xujaysta jumhuur lmuta'ahiriin ama jumhuur ahlicilmiba iska dheh ile khilaafkii hore waan soo sheegnay ayaa xujaysta waxay xujaystaan in safarka in la soomo sunno iyo faradba qado iyo nadar kala qad aysan ay ruqsatahay ninka doonana uu soomi ninka doonana uu afurayo qolyaha marka hawshaa banneeya oo jumhuur ahlicilmi mutaakhiriina ayaa xadiidka xujaysta ayagaasi marka lasii kala qaadana waxaa sii xujaysta qolyaha qaba soonka cafan safarka in la soomay in la afuro waxaa fadli badan in la afuro labadu way bannaan yihiin wاlfiطru afdalu nimanka qabaa sii xujaysta maxaa yeelay waxay ka qaateen faman akhada biha faxasanu ninkii ruksada qaatin soomin akhdigiisu waa wanaagsan yahay si fiican buu yeelay ninkii laakiin sooma ee ruksada qaadan waayo dembi looma haysto falaa junaaxa calayhi baa laybadhe labadaa marka la fiiriya daahirka inkastay ka murmahayaan nimanka kale soonkaa fadli badan ay ka murmahayaan daahirku waxaa weeye nabigu inuu fadilay inuu fadilay afurka inuu fadilay baa ka muuqda midna waa malxad balaaqi ah midna waxaa weeye lafdi daahiroo bayaani ah midka balaaqiga waxaa weeye cinda alcarab shay markay sheegayso waxay ku bilowdaa alahama falaham cindaha siiba weyhaaf kitaabihii ku sheegay soo celceliya qaacidada ninka fasiixa ee carbeed luqada yaqaana ee adiibka ah, markuu qadiyad ka hadlahayo shayba shaygu ka sarreeyo ee ka kulul ee ka muunad kuliyuhu ku bilaaba haddaba marka nabi mudkeeba ku bilaaba faman akhada biha faxasanun nabda'u bima bada'a allahu bihi ina asafa walmarwatana ka qaata qur-aankuna waa sidaa sunnadu waa sidaa sheegayu sheeyu ka muhiimsan yahay rasuulku waa maxay waa min waa min ablaqi الnaasi lam yakun ablaqahum dhib ma laha marka taa way bannaankay taalla midda kale waa bayaan bannaanka faxasanun iyo falaa junax caleh waa kala duwan yihin faxasanun iyo falaa junax caleyh nimanka marka daliishaday ee yidhi waa bannaan yahay soon iyo soon la'aanba waxaase fadli badan inaan la soomin warkoodu ma xumo marka xadiidkan laga hadlaayo qolihii ayagu diidanaa ee yidhi ramadaan lama soomi karo fi safar waxayna xadiidka xujaba naguma aha kow mukhaalaf isnaadiya ku jirto riwaayada hore hishaam cafwa riwaayada hore hishaam bni curwa ayaaba ka badan midda labaad kuma cadda meesha inuu ramadaan yahay waxaan isku hayna wuxuu ahaa ramadaan la sooma fi safar saxaabigana sunnu ka hadlaaya waxaa la badiya fi safarna waa sunnooyinka mid saddexaad waxay leeyihiin hawshan inay ahayd bacda fatxi maka iyo inay qablahaa tahay midna ma cad waxaan lisku ogaa zuur wuxuu i kaanuu yaahuduuna yattabicuuna alaxdaa faalaxdaa min amri rasuuli illaah bacda makka inuu ahaana lama hayo saddexdaa kaga jawaab ibn xasan baa ka niqaashay idaabn cali aahiri muxallaha akhri wuxuu dhigahay waad yaabas halaynu soo tilmaana hawsha ayda kusii daahi maayo xadaanaa daawud bin rushayd ma aha ayada ah inaan dareensiiye unbaan rabay khilaafka culayskiisa qolyahi kale u qaato isoo wacay baa jira ayb xadaana daawud bin rushayd alhaashimi xadaana wliid ibnu muslim wliid ibnu muslim addimishqi can saciid ibni cabdilcaziiz atanuukhi ninkii faqiiha zaahidka iyo caabidka aw ee lagu sheegay markuu salaada galo ayuu baroor iyo ohin jiray waagii dambaa la yidhi maxaa kugu helay salaadda markaad gashunbaad ohin bilowdaay banaanka markaad joogtana ma oyde waa sidee wuxuu markaan salaada galo umbaa kobta hortay jahanamo ka arkahaya baashaa umbaa ii muuqan lai sawiri markaa umbaan fiqi ohin bilaabahaya nin aad u qiimo badan buu ahaa laakiin fii aakhiri cumrigi xoogu ikhtilaad yar ku dhacay saciid bin abdilcasiis tannuuqi ikhtilaadkaa yarka ah aar iyo raaduu ku leeyahy xadiidkana waynu tilmaami doonnaa uusan aafadu welidin musmaysa ka imanin can ismaaciil bni cubaydillaah ibn abi muhaajir almahzuumi can umdarda umdarda asuqra laba umudardaabuu saxaabiga abudardaa qabay gabadh khayira la odhan jirayo islaam weyn oo saxaabiyada ahayd asagoo hortii bay dhimatay abudarda way ka geeri horeysay wax xadiiana kutubu sita kumay laha umudarda alkubra khayira la yidhaahdaa walaysa laha riwaayatun fi اlkutub الsit haddaana khaldamin abudardana wayba ka geeri horaysayba gabadhan suurada way gabadha faqiihadda ee caalimadee aad wax u warisa sheekheeda ama wadaadkeeda iyo ninkeedan wax ka warisa inta badan riwaayad kalena way leedahay caabidda faqiiha caalimay ahayd gabadha marka hujayma iyo juhaymaba waa la yidhahdaa labada magac waa la juhayma ama hujayma umu darda asuqra baa loo yaqaanaa can abi darda cuwaymir bnu zayd waad garanaysaan qaala wuxuu ihi saxaabiga kharajnaa maca rasuuli illaah rasuulka ilah baanu la baxnay sal la safaray fii shahri ramadaana bisha ramadaan gudaheedi fii xarin shadiidin kulay daran gudihii ku safaray bil ramadaan oo kusoo agaagtay xilli aad u kulul baa nabiga la safaray xataa in kaana ilaahu aha axaduna layadacu kii saara yadow gacantiisa calaa ra'si madaxuu saaray gacantiisa min shidat اlxari kueylka daraashihiisa banaanta kueylka iyo milixda dhacaysa awgeed ayuu gacanta madaxa saarahayay midkaan wamaa fiina saa'imun ramadaanka asagee saa u kuulaa wax sooma naguma jirin ilaa rasuulu اllahi sal lay wslam rasuulka ilaahay mooyeen iyo wa cabdullah bn rawaaxat alansaari waad garanaysaan saxaabigii wax ubada kama tegin laakiin waad garanaysaan saxaabiga qiimaha badnaa ee nabiga u gabi jiray ee ku shahiiday maalinka iyadaba safarka asaga ah nabi maxamed calayh salaat wasalaam oo soonku usan dhibi jirin haddi waad garanaysaa iyo cabdulai rawax bisa saxaabada ka soomay waa la awoodi waaye xadiidkan marka riwaayo kaloo khilaafsan buu keeni doonaa muslim oo u dambaysiin doona lafdiga ah fii shahri ramadaan waa hayru maxfuud fi اlxadii waa shaad waa shaad shuduudka qaabku yahayna waan sheegi doonaa culimmada tilmaantay xadaثna cabdالlah bn masلمة الqacnabi xadaثna هiشhام بن sacd الmadني can cuثmaan bn xayaan الdimشqi can umi الdarda qaalad waxay tihi umudarda qaala abudarda wuxuu yidhi laqad ra'aytuna waxaanu is aragnay maca rasuulilaahi subanaha anagoo la jira fii bacdi asfaarihi safarihiisi barhkood fii yowmin shadiid اlxari maalin kugeylkiisu uu daran yahay baa nabiga la socon la safaray somaret riwaayadan dambe ma sheegin fii shahri ramadaan ma sheegin xataa ina arajula ilaa ninku layadacu uu saaro ayuu kugeylku gaadhay yadow gacantiisii calaa ra'si madaxiisa dushiisu saaraya min shidat اlxari kugeylka daraashihiisa wmaa mina axadu saa'imun axad sumana naguma jirin ilaa rasuul sal slam wcbduln rawax xadiidka marka lafdigaas fii shahr ramadaan waa shaad ayru maxfuud w muslimna waxaad moodaa in riwaayadan dambe uu ku caddaynayo lafdiga hore inuu shaad yahay alimaam mucalimi wuxuu yidhi muslim asalkiisu waxaa weeye in riwaayaadka u kala ratibo alasax falasax laakiin fii bacdi alaxyaan kanasaa'i waxaa laga yaabaa inuu hormar riwaayada khata uu ku jiro uu dib mariyo tii saxiixada ahayd min baabi الnaasikh wاlmansuukh oo kale waxaan saa u leenahay lafdigan fii shahri ramadaan waxaa la tafaruday waliid ibnu muslim waliid ibnu muslim asagana waa la isku khilaafay kadalika lafdiga kuma imanin ila fii riwaayati saciid bn cabdاlcaziiz اladي اkhtalطa fي aakhiri cumrihi ardaduna waa isku khilaaftay ardaduna aad ba isku khilaafeen wadaadka marka <clears throat> wadaadka la yidhaahdo maxamud bakr maxamed bakar iyo ninka la yidhahdo bishr ibnu bakar oo xadiidka ka qaatay saciid bn cabdilcaziz maysan sheegin fii shahri ramadaan weliid keligii baa sheegay riwaayaadka kale xadiidka sheegtayna ma aysan sheegin saada abu cawaana fii mustakhraji calaa saxiix muslim wuxuu yidhi lafdigan waxaa la tafarudoo sheegay weliid ibnu muslim wa min diqat اlbukhaari xadiidkuu keenay biariiqayhi buu keenay mana sheegin riwaayada ah fii shahri ramadaan wuu ka tegay lanna ariiqan uu min ariiqi saciid ah, iyo min ariiqi cumaan ibnu xayaana labadu keenay laakiin kuma imana agtiisa lafdu fi shahri ramadaan saa dartee xumaydi eh, iyo cabdilxaq ashbiili fii kitaabayhima aljamc ala saxiixayn waxay dhaheen walam yaquul ilbukhaariyu fii shahri ramadaan xadiidu bukhaari wariyey ziyaada ku jirto uu ka teg haddaad aragto faxdar weligaa farha ku taagnaato waxaa kutusaya safarka inuusan ramadaan ahayn kutusaya fii shahri ramadaan ama uusan ahayn safar ka dembeeye bacda fatxi makka oo ramadaankan uusan noqon karin he ramadaan ka dembeeyey fatxu makka waxaa ku tusaya saxaabigan cabduln rawaaxa ma soo gaarin fatxu makka istashhada bimu'tata bila khilaafi cinda ahli اlcilm taa waa qodob ku baraaruga cabdullahi bn rawaaxa oo la sheegay safarkan inuu soomanaa asagii nebiga keligii ay soomanaayeen abudardaana abtibuu ugu aadan yahay cabdulman raxa ugu aadan xagga eh, nasabka saxaabigu wuxuu dhintay ila shahiida cafwan fii mu'tata mu'tana waxay ahayd qabla fatxi maka biijmaaci اlmuslimiin saa darteed saxaabigu cabdullah bn rawaaxa muusan joogin safarkii ahaa maka lagu furinayo duulaankii madiine laga baxay ee maka lagu furtay ma nooleen saxaabigu waa shahiiday noloshii shuhadadunbuu noolaa taa inaad fahanteen baa ilata haddaad yahay safarkan ramadaan ku soo beegmay safarkii yoma badrin yoma badrin abudardaa maalinkaa ma islaamin baa lagu leehay biijmac اlmuslimiin yoma badrin bacdahaabuu abudardaana islaamay marna cabdulahi rawxa shahaadadiisii baa kaa baabi'ay inaad ka dhigto fatxu maka haddaynu ka dhigi lahayn yowma badrin yowma alfurqaanna waxaa kaa diidi abu dardaa oo le waqad ra'aytunaa ku leh idan waa safar aan ahayn hmm. safar aan yowma badrinna ahayn eh, fatxu makana aan ahayn haddaba safar aan labadaa ahaynoo ramadaan ku soo beegmay oo nebi maxamed uu safray ma jiraa lagu leeyay fi taariikhi halka miyaad fahamtee riwaayada marka ah fii shahri ramadaan shuduudkeeda hadda bannaanku ku yaallaa min xayu riwaayana waa riwaayadu la tafarruday minman laa yuqbalu tafaruduhu oo ah ama weliid ah ama saciid bin cabdilcasiis oo ikhtilaad la yimid saciid ikhtilaadkiisii waxba saamayn mahayo ruwaad kalea ka wariyey saciid xadiidka oon weliid ahayn oo isku luguduuday asaga welidan ma eedayn karo waa la isku khilaafay oo ardayda ka qaadatay ee dawlin rushiid ka mid ahbaa isku khilaafay marka la soo ururiyo sheekh albaani silsiladu kaga hadlay xadiidka wuxuu eedda u tiiriyey in weliid uu khaladku ka imanayo ama saciid ikhtilaadkiisa afar waj buunu ku caddeeyey riwaayadaasi fii shahri ramadaan tahay aad shaad inay tahay hawsha inaad fahanteen bay la tahay marka lafdigaa marka asagu waxaanu dhahaynaa waxaa weeye waa safar kaloo safaradii caadiga ahayd ah ee uu joogay saxaabigu hmm. saxaabiga abudarda uu ka qayb gala asagoo muslimo intuu udhaxaysay ah bayna badrin wa fatxi maka safarigii udhexeeya bader bader goormay dhacday beder goormay ahayd sanadka labaad ee hijirada ilaa sanadka sideedaad ee hijirada aantaa sane u dhaxaysa wey safar dhacay wey oon ku beegmin ramadaan xaafidku marka wuxuu yidhi lafdigan fii shahri ramadaan ziyaadada bukhaari uu ka tegey muslim u wariyey waa xujatun cala bni xasm xujatun cala bni xasm xujo kuma waa riwaaya shaada oon ku imanin ilaa cinda muslim fii riwaayaة اlwaliid bn muslim can saciid calىa nadarin fiiha waaqica taariikhiga sidaa xaafid ka taxqiijiya asagaa taxqiijiya nin kaga fiican taxriirka masalada inaan nebigu weligii safrin fii ramadaan ilaa safaratayn fii badrin wa fii fatxi maka cabdullahi bn rawaxana uu dhintay uu shahiiday fii mu'ta fatxu makana uusan soo gaadhin bilaa khilaafin ijmacan isagaa soo guuriyey abu darda inuusan soo gaadhin he safarkii beder oo bacdaha islaameen asagaa soo guuriyey taxqiijiyeyna marka ziyaadadu marka waxaa weeye waa ziyaadaan la xujaysan karin saad calaa taxaal mas'alada in safar gudihii ramadaan la soomo masale dhib badan weeye oo kutubu naasikh walmansuuq ku timid saa darteed wadaadka abubakar alatram ahaa wuxuu yidhi markuu masalada baabu naasikh walmansuuq ka hadlay oo waday wuxuu yidhi walxadiiu fii karaahati الsawmi fi الsafari kaiir axaadii badan bu intuu daldalo xadiista soo martee iyo wuxuu yidhi axaadiista ku timid in safar lagu soomo aad bay u badan tahay kadib asagu wuxuu rajaxay in la soomi karo ibnu shaahin baa annaasik walmansuuq ku keenay wadaadaha kutub naasik walmansuuq oo dhan keenay baa keena masalo masala saa u culus nimankii diidanaana ee yidhi ramadaan in la sooma safar gudihii ma asaxahayo xujooyinkii xujaystayna xalaan idiisu dulmaray aayaddu qur-aankayd baa ka oo daahir ku ahayd maxaa ka mid ahaa xadiikii nabigu uu yidhi xadika abise jaabir bu ahaa ulaaika alcusaatu ulaaika alcusaatu ulaaika alaaaan waxaa ka mid ahaa laysa min albiri an tasuumuu fi الsafar oo xadii mashhuura oo ilaa toban saxaabi wax ka badan ay wariyeen wax ku dhow ay wariyeen waxaa ka mid ahaa waa rukso ilaahay calaykum biruksat illaahi alatii rakhasa lakum faqbaluuhoo amar cad ah ramadaan soomin fi safari waa rukso ilahay idin siiya rukso rabbigae aqbala ha diidine waxaa ka mid ahaa allaha yuxibu an tu'taa rukhasuhu kamaa yuxibu an tu'ta cazaa'imu ilahay wuxuu jecel yahay ruqsad in la qaato siduu u jecel yahay waajibkiisa in la fuliyoo la qaato waxaa ka mid a ah xadii xalaynu sheeganoo muhiim ahaa xadiidkii anas bin malik alqushayri odhanayay ilaahay subxaanahu wa tacaala musaafirka wuxuu ka dejiyey soomka iyo salaada barhkeed waa la dejiyaa daahiriyada markaan way xujaysanayaan waxay leeyihin si loo dejiyey waa la saaray dambe way ka asixmahaynay dhaheen waxaan ka ahayn facidatun min ayaamin ukhara adiladaasi daliishanay iyo maaakhida xale aanu soo tilmaannay almuhim zuhrna waaba kii yidhi aakhiru اlamrayn min rasuul wuxuu ahaa alfiru oo isagu waa naasikhii mansuub uu taagan yahay nabiga maxaa u dembeeyey fatxu maka wii loo gaa wixii ka dembeeyey inuu amray in la afuro oon la soomi karin salaf badan baana sidaa kuwa masale culus khuruuja min alkhilaaf marka xalaa idiin tilmaamay haddaad musaafiriin tihiin ramadaana idin qabto waxaa idiin khayr badan inaad iska afurtaan maxaa yeelay ninkii safar ramadaan ku sooma inuu asaxay soonkiisa iyo inuusan asixin waa masale khilaafiya ninkii iska afura hadhowna soo qalleeya shawaal iyo wixii ka dambeeya soo qalleeya inuu soonkiisa asaxayna waa ijmaac ninkii afura inuu dembi la'aan waxba loo haysan weliba wax si wanaagsan yeelana waa ijmaac laakiin ramadaan inuu asaxaya fi الsafar soonkiisu waa masalatu khilaafin bayna الsalafi wاlkhalaf alkhuruuj min alkhilaafna waa mustaxab ogaada middaa iyada ama ayagu daadaha qaba la soomi karo madaahib dhowray leeyihiin in la soomo iyo in la afuro way simantao ma ajir badno waa madhab soonkaa fadli badanna waa madhab afurkaa fadli badannaba waa madhab madhab shanaadna waa mufasilo wuxuu leeyahay ninku soonku dhibayana afurkaa u fadli badan ninku soonku dhibaynina soomidaa u fadli badan madaahibta waa dadkii qabay in la soomi karo yaa saa u maxaa afdala ma iyo tafsiil ma afar madhabba waa an soonkaa badan iyo afurkaa fadli badan iyo waa siman midna ma badno iyo tafsiil waa afar afar wey marka laga reeba hadda nimanka diidan nimanka diidan lagu daru shan noqonayo kaas marka waa soonka ramadaanka amaa soonka sunnada ah ama waajibaadka kale in ramadaan ahayn in safar la soomi karo adilo cad buu qur-aankana idiin sheegay xaajigii qaarinka ama mutamatic marka lagu yeesho soom maxaa la yidhi hmm. qaybna ku soomo xajkiiyo maka ha kus qaybna marka uu soomaya soo musaafir ma marka iyadu taas ma lagama hadlaayo waxa laga hadlayo waa ramadaan oo ramadaan muxuu kaga duwan yahay soomanka kale waxaa lagu leeyahay waa rukn min arkaan alislaam culus si miir ah iyo nagaashi buu rabaa in lagu soomo oo xaqiisi la siiyo oo axkaamtiisi la ilaaliyo adoo quliqulyan raacinhayo bobsiinhayo oo dhibsanhayo oo naftu ku hayso oo safar ku jira oo imtixaanan oo qicad min alcadaab haddana soon arkaanu islaam baan gelinaya ma fiicna yidhaahdeen nimanka diidda warkooda war sahlan ma wadaad baa ku nidhi noo akhri kitaab wax la fusho ka weyn kitaab noo akhri ramadaan noogu dhamme idan waxaa weeye waxay ramadaanku wuxuu baahan yahay hawlo maxaa yeelay salaadii ayaa culays galay oo la yidhi haddiiba la safro waxay isu beddelaysaa wixii afariya labalabay noqonaysa nimanka laakiin maalikiyo iyo xanafiyo la yidhaahdo oo meeshan laba afleeyey baan waxyar tilmaamaya muhiim jiddan inaan tilmaamaya xanafiyo waxay dhaheen ruuxu hadduu safro salaada ma dheerayn karo in la gaabiyo waa waajib ninkii dheereeyana kama masaxaysay dheh haddaad safarto duhur iyo casar iyo cishe waa laba laba tukato waa waajib dhammaysturkuna maba asaxayay dheh soonkii safarkana waxay dhan waa asaxaaya marka waa inaad idan waa laba aflayn ansaxayn iyaasku wuxuu aha inay isku meel mariyaan soon iyo salaad hadduuba safarku salaaddii weynayd la kacay maxaad moodaa soon halkaa inay maraan bay ahayd maaliki waxay dhaheen in la gaabiyaa waajiba salaadda ninkii dheereeyana wuu soo celin e, yuciidu icaadaduna waa waajib bay dhaheen fi lwaqti xagga namaysa dhaheen ninkii ku safra ninkii ku sooma ramadaan safar soonku wuu soo celi maysan dhihin ama waa waajib inuu afura maysan dhihin maalikiyiyi marka xanafiyo sidaasay u yar laba afleeyeen waxaase ka fiican oo isku lagu duwday xanaabilada iyo shaaficiyada باب استحباب الفطر للحاج يوم carafa inta yartaas kuma dari karo istixbaab اlfiri afurkan in la jecel yaho la sunneeyey lilxaaji ninka xaajiga yowma caraf maalinka carafa ila ninka xaajigu waa musaafir weeye asaguna yowma caraf hadduu ku soo beegmo maxaa la samayn waa hawl muhiima in laisweydiiyo sunanka waxaad ku marteen axaadii tilmaamaysa nabigu in ummadda ka reebay ninka carafo taaga inuu soomo naha can siyaami yowmi carafa bicarafa xadiidkaas sanadkiisa dacfi baa lagu sheegaa hase ahaatee ibnu khusaymiya xaakim baa saxiix yeela sunankaad ku maray tirmidi abu daawuud xadiid baa diidaya ninka xaajiga ah ee carafo taagan inuu soomo carafo dadka muslimiinteen xajka joogin carafo joogin baa loo fiican inay carafo soomaane xaajigu maalinka carafo uu taagan yahay waa nin dhibaataysan milic baa lisaysa culays badan baa saaran duciya adkaar buu ku mashquulsan yahay in badan meeshu inuu taagnaadaa la rabaa waa maalinka ugu culus hawshu ay culus tahay nabiguna istaagka uu dheeraynayey ilaa gabolka ka dhacay marka waxay dhaheen xilligaa lama ogola xadiidkaa marka laisku hayay sixadiisaaba ku yimid jamaaca min asalafna waxay dhaheen yowmu carafa ninka xaajigaa ah ee carafo taagan inuu afuraa waajib ah jamaaca min ataabiciin baa sidaa ku tagay waa qodob saddexaad jumhuur ahlicilmina waxay qabaan waxaa sunno ah oo fadli badan in la afuro maalinka xadii nahyi ah jamaca min asalafoo tidhi waaba xaaraan in la sumo waa waajib in la afuro iyo jumhuur alculamaa oo yidhi yustaxabu اlfitru fii ywmi carafa saa ogaada raggiinna marka xaajiya ywma carafa hadday ku soo beeganto intaad tada waa yowmu caraf oo jamca ku soo beeganta ha ku nafbixine warkaa ogaada muslimiinta kale een xajka tegin weeye dadka loo sunneeyo yowmu carafa soonkeedana muslim baab gooni u keeni doonaa wuuna soo wadaa laakiin kan wuxuu u soo hormariyey baabu safar buu hoosgeynaya halkaasuu ka fiirinaya xadaثna yaحya بن yaحyى qال قرأت على مالك عن أبي النضر واسمه سالم بن أبي أمية ومشهور بكنيته mولى cمر بن عubaydاللahi baa laska yidhahda عن cmayr بن cabdاللahi الهiلاaلي mولى cabdاللahi بن cabاas um الفضل baa ya cumayr xoraysay oo mowlo u ahaa laakiin maadaama hooyadii ay tahay waa loo aaneeya can um الفضل بنت الxاariث الهiلاaلية أنa ناaسا min أصxaabi rasuل lah baa loo jeedaa dad oo asxaabta nebi maxamed ka mida tamaaro waxay isku maandhaafeen oo ku murmeen ama ku shikiyeen cindaha agteeday ku murmeen yowma carafa maalinka carafa fii siyaami rasuulilah maalinka carafan la taagnaa fii xajat اlwadaac xajka sugoodiska ayay saxaaba isku qabteen nabigu maanta ma sooman yahay mise waa afuran yahay faqaala bacdum barkood waxay dhaheen huwa saa'imu nabigu waa sooman yahay dheh maxaa yeelay maxay saa u leeyihiin lianna caadadu waxay ahayd oo macruuf agtooda ahayd yowma carafa in la soomo maxay cuskanayaan nimankii nabigu waa soomanya maxay nabiga ku xukumeen waxay ku xukumeen caadatuhu calayhi salaat wasl inuu soomo muslimiintana u amrayso in la soomo wa qaala bacduhum waxay laysa bisaa'imin ma maxay cuskadeen nabigu safarka diiday in la soomo ayay nimankaana cuskanayaan haddaba gabadhan marka xeelad wanaagsan bay keento fa arsalat ilayh waxay nabiga u dirtay ibni cabaas baa loo dhiibay riwaayad kala caddeeyey khaarija saxiixayn faarsalat ilayhi waxay u dirtay nabiga biqadaxi labanin biqadaxi weel caana ah weel caanay nabiga u dhiibtay tiri nabigu u geeya ha cab waxay rabtaa inay ogaato nabigu inuu cabaye in kale oo sooman yahay in kale midda kale hadduu meel kulul buu taagan yahay marka waa loo baahan yahay karaamo iyo qadari nabina waa u samaysay xogbaadhid iyo xuraana way ka rabtaa islaan aad u caqli badan bay marfadda waad garanaysa wahuwa waaqifu nabigoo taagan beecaanaha u dhiibtay calaa baciiri ritigiisa nabigu markaa ku dul taagan yahay bicarafata meesha carafa layd fasharibahu nabigu waa cabay caanihii buu dhamay xadaana isaan ibraahim alxandali ibn abi cumar maxamed bnu yaxya can sufyaan ibni cuyaynata can abi nadar saalim bn abi umaya bihada lisna sanadka damarayseen cumayr mawla ibn cabaas can um اlfadl waad soo marayseen walam yadkur wadaadkan dambe sufyaan ibnu cuyane muusan sheegin ee mutaabaciya maalik ibn anas buu mutaabaciyahade wahuwa waaqifun calaa baciiri muusan sheegin nabigoo ku taagan ama dul fadhiya ritigiisii wa qaala wuxuuna yidhi markuu asagu warinayay sufyaan xadiidka can abinadar can cumayr mawla um اlfadl saasaana saxa in mawlihim umm lfadl laga dhigo waa xaqiiqo in mawle ibn cabaas laga dhigana waa tawasuc baa ku jira maxaa yeele ibn cabaas min badan la socon jiray oo aanaysan jiro arday u ahaayo markaasaa loo tiiriyey maadaama hooyadiiba ay marka mawlo u ahaa xadaثnي زهير بن xرب قال xadثna cabدالرحمن بن مهدي عن سفyان الثوري عن سالم بن أبي النضر سفyاanka dambe waa سفyان بن سعيid الثوري بhada الإسناad sanadka asagoo ku warinaya naxwa xadii bni cuyayna soo gu khaldamin ninka hore inuu ibnu cuyayne yahay ayuu kuu sheegayoo sufyaan ahawr wuxuu tabiyey xadiidka ibnu cuyayn oo ku yidhi wa qaala wuxuuna yidhi markaa isagu tabinay can cumayr mawla um lfadli buu yihioo sidii ibnu cuyayno ku raacay ee maalik buu khilaafay waxadaanii haaruun bn saciid alayliy qaala xadaani mama cabdullah ahbaranii camr ibn اlxaari almisri اlansaari anab الnadr saalimka haddaynu marayno weeye marka camar baa isaguna raggii maalig iyo ibnu cuyayne iyo sufyaan athori mutaabacaynaya xadaa wuxuu u tabiyey ana cumayran mowla bni cabaas ahaa xadaahu anahu samica inuu maqlay uma alfadl u maqlay taquulu leh shaka naasun dad baa shikiyo min asxaabi rasuulilahi ka mida fii siyaami ywmi carafa soomkii maalinka carafay ku shikiyeen wanaxnu biha annagoo ku maca rasuulilah subana la joogna faarsalat ilayhi waxay nabiga u dirtay biqacbin fiihi labanun weel ay caana ku jiraan dhiil weye dhiil ay caana ku jiraan wahwa bicarafa isagoo jooga fasharibu nabigu waa dhammay وxadaثnii haaruun بn سacيid الأyliي qaala xadaثna بn cabdالlah أhbaranii cam بn الxاariث can bukayr bn cabdالlahi bn أshaj can kurayb mwl bn cabaas kurayb mwl bn cabaas waa xadiidka labaad wey xadiid kaloo shaahida can maymuuna bint اlxaariث um اlfadl walaasheed weeye hadee zawji الnabi nabiga xaaskiisana ahayd annaha qaalat inay jiri buu ibn cabaas kurayb ka wariyey maymuuna ina الnaasa dadku oo saxaabadii ah shakuu waxay ku shakiyeen fii siyaami rasuuli الlah rasuulka ilahi soomkiisi bay ku shakiyeen yowma carafa maalinka carafa nabigu u taagnaa faarsalat ilayhi maymuuna maymuuna u dirtay nabiga bixilaabi اlabani dhiil caana ah xilaabku waa weelka oolaa caanaha lagu shubto ama lagu liso geela iyo xoolaha lagu liso xilaab baa la yidhahdaa mixlabna waa la yidhaahdaa dhiilka caadiga ah wahuwa waaqifun isagoo taagan fi lmowqifi caraba meeshii laga istaagi jiray fa shariba minhu waa cabay nabigu weelkii wax ka cabay riwaayaadkii hore xadiidka umulfadal wuxuu ahaa nabigu waa cabay fa shariba minhu kuma jirin faa'iidow caanihi nabiga looga ma dhammaysanina wuxuu ka cabay wixii kalena uu hambeeyo dad busiiyow wاnnaasu yanduruuna ila dadku eegaya in labada arrimoodba ay sameeyeen umulfadal iyo ummaymuuna waa dhici kartaa oo ay mulfadalna dhilgoona nabigu u dirtay illa nabigu in dheer buu taagnaa bacduhr ilaa xilli dheer buu taagnaa in maymuunana dirtay duhurkii dabadiiba umulfadlna casaradii ay dirtay waa dhici karta oo biyo badan baa loo baahanya markaad minankaa joogtaan intaad biyo cabtaan waa taqaanaa meeshu malaadu kulul wey hawl culusna waa la qabanaya ninkii buuraha fantan haddii asagu hawlbaaba u taallaba ee buuraha kor u fuura hawlbaaba u taalla waxaa kaloo dhici karta labada gabdhood waalay ahaayeene in midood amarka lahayd midna hawsha ay fulisay in umulfadl ay tidi maymuunoy caana nabigu u dir taana waa dhici karta ama maymuuna amarka bixiso tii umulfadl ay caana nabiga u gee aan hubsanna hawsha ayada saydoon ha noqotee umulfadl hadday caanaha iyadu dirtay fawaa'id kaleo fiqa ah ku jirta caanaha iyadu lahayd waxaa ku jira haweenku hantiday leeyihiin ayagoon raggooda idan weydinnin bay bixin karaan hadday tahay haweenay diinkeeda lagu kalsoon yahay oon gudbaynin oo waxay leedahay waxay lahaynba isku qaadaysaa aysan ahayn haddamufadda cabbaas ma aysan weydiinin haweeney la qabo xaasa weeye aanay dirta nabiga u geysay nabiguna istifsaal ma samaynin cabaas ma kula ogyahay caana xageed ka keentay maadaa iskale leh ma neefafkaadii meherka ama aabbaha aad ka keentay ka dhaxashay baad ka soo laystay mise xoolihii reer bili cabdilmualib weeye ma dhihin nabigu lam yastafsil ayaduna lam tasta'din ninkeeda idan dumarka marka qiimaha badan ee wadaadaha ee xaqa islaamka iyo xaqa aadamaha kala yaqaana iyo xaqa la garanaya hadday wax ku siiyaan ama hadiya ku keenaan islaan laqabaa tahaye wadaadkaada la soo tasho sax maaha marka ayadaa haddaad markaa shiki yaallo ood wax ka shikidon baad su iman kartaa siduu nabigu yeelay baad yeelaysa la weydiin maayo ulubaa ulu ma ka badan yahay howlaha loo bixi maayo waxaa kaloo ku jira gaayidka in muddo la saaraado oo la dul fadhiyo oo ilaahay dushii lagu baryo inaysan dhib lahayn waxaa kaloo ku jira maalinkaa la taagan yahay carafo adoo maasha inaad taagnaatay miyaa qiimo badan mise inaad gaadiid saaran tahay waxaa loo badan yahay inaad gaadi saaranta inay fadli badan tahay haddaysan fadli badnayn nabiga ilaahay ooma doorteen baa lagu leeyahay laba xaalo tii fadli badan baa ilaahay rasuulkiisa ku aadin jiray wadaadna waxay dhaheen maye nabigu asagu wuxuu u saaraa hasha litacliim in la arko oo lagu daydo oo macallin buu ahaa ummadda wax u caddaynaya aduu mar haddaad wadaad iskii u xajinaya waxba ritiga iyo dameerka iyo baqasha dhabarka ka ridayne aayar luge oo adoo maashia ah meesha istaag halkaasay iyagu wadaadda ka wareegeen waxaa kaloo ku jira mararka qaarkood masaa'ilka cilmigaa ah ee ishaalku kaaga jiro in si xeelad ah loo caddaysan karo oo sadaqa aad la bixi iyo hadiyad adoo weliba fiiha maaribo ukhra ah oo aysan dhib lahayn masaa'ilka la isku khilaafo in la baxtiya si latiifan loo baxtiya isagoon mas-uulkii la dhibayninna meesha waa ku jirtaa wallahu subxaana wa tacala aclam